السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد walaalaha soomaaliyeed meel walba aad joogtaan allah idin dhowro waddankeenii berisamaadka allah kusoo celiyo amnigiisa ammaankiisana allaha sugo waa barnaamijkeenii taxanaha ahaa dhaxalkii rasuulkeena suuban sala allahu alayhi wasalam oo idinkaga imanaya madrasatu moxamed sala allahu alayhi wasalam sidaan hore usii sheegnay sanadkan ilaahay fadligii ilaahay wuxuu noo suurageliyey in barnaamijkeena aynu ku duubanno saddex wadan oo kala duwan waana fadli ilaahay iyo horumar runtii madrasada runtii ay samaysay gacantiinaana lagu helay eh, xalaqooyinka hore waxaynu ku duubnay wadanka masar wadan magaalada qaahira xalaqooyinkan xigana runtii oo ay maanta inooga bilaabatay waxaynu ku duubeynaa halkan nairobi carigan kenya khaasatan meesha aan joogana waa xaafadda islii markaz cusub oo la yiraahda runtii markaz sharqi afriqiya lidaraasaat alislaamiya oo ay runtii culimo rabbaaniyiin oo aada runtii bulshada uga dhex muuqda waxaana runtii u anfacay aan rajaynayno inay macadkaana ku anfici doonaan inta kale ay gacanta ku hayaan hadduu ilaahay idmo xalqooyinkeena dambena waxaanu kusoo khatimi doonaa safarka ay madrasada ku aadi doonto carigaa jabuuti ilaahay waxaan ka baryayaa inuu safarkaa iyo socdaalkaasito uu noo kamilo walaalayaal waa barnaamijkii inoo socday ee athiqatu fillaah waxaynu xalaqadii hore kusoo qaadanay oo aynu baranay ilaaha aynu ku kalsoonaaneynaa dad yahow addoommadii allow waa kee waynu soo baranay ilaah runtii awood badan ilaah arrintiina oo dhan arrinteena o dhan gacantiisa ay ku jiraan arrinkana runtii hadduu doono inuu shay sameeyo kun fa yakuun un ay tahay awood leh allaha nool allaha daatadii u taagan arrimihiina ku taagan yihiin allaha aanan dhimanin allaha maaragtaa kaamilka ah allaha samaawaadka iyo dhulalka iska leh allaha haniga ah inaguna ayanu nahay dad fuqaro oo baahan ilaah waynu soo barnay alxamdu lilah inta kalena runtii qur-aankaasaa ina baraya iyo axaadiistood si akhrisanaysaan caawa waa marka qaybtii labaad waxaynu soo qaadanaynaa dad sidaan u xalay aakhirkii xalaqada aynu ku sheegnay tusaalooyin fara badan rusul ilaahay orta ambiye ilaahay bal rusul ilaahay bal kuwii khaaska ahaa ululcazmiga qaar kamid ah oo runtii yaqaana alle ha qaarkoodna ay la hadleen alle qaarna ay asxaabba la ahaayeen sida nabiyullahi ibraahim khaliilullah muuse calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam kaliimullah rasuulkeena xabiibullah allahu akbar waa dadkii ugu dhadhowaa alle oo alle ku kalsoonaaday waa allehe allahay ku kalsoonaadeen waa allaha aynu xalay soo baranay waa allaha layna leeyahay ku kalsoonaada markay baahidu ugu daran tahay oo tala saarta inoo keen nabiyullaahi ibraahim alayhi waalaa nabiyina salaatu wasalaam sidaad ogsoontihiin nabiyullaahi ibraahim wuxuu ahaa khaliilullah wuxaa dhalay aabe gaal ah aazare la yiraahdo gaalada kale u qori jiray asnaamta gurigiisuu kusoo koray nabiyullaahi ibraahim alayhi waalaa nabiyina salaatu wasalaam isagoo inan yar ah waxaa u cuntami weyday waxan ay ku dhaqmaayaan xataa caqli saliima keeni maayo runtii ilaahay wuu hanuuniyey wuxuu faray cibaadada ilaahay way ka diideen si walba ula had markii dambe wuxuu sameeyey iyagoo maalin kaflo ku jiroo maqan waxay caabudayeen dhagxaanta ahaa ama qoryaha ahaa ayuu burburiyey mar allaale markuu burburiyey oo ay arkeen yaa yeelay waxay ogaadeen inuu yahay nabiy llahi ibrahim war maxaad u yeeshay muxuu yihi afatacbuduuna min duni اllahi ma laa yanfacukum shayئa walaa yadurukum ufin lakum ufin lakum walima tacbuduuna min duni اllah afalaa tacqiluun war ma waxaad caabudaysaan ma ayaad caabudaysaan shay laa yanfacukum shayئa walaa yadurukum aan waxba idin anfaceynin baahidiina aanan waxba ka qaadaynin miyaad maaragtaayey aada caabudaysaan baahidiina idinma oofin karaan ah wax ma idin qaban karaan cudur idinkama qaadi karaan waxba idinma siin karaan haddaad ka tagtaan cibaadadoodana idinma dhibi karaan maa laa yanfacukum shaya walaa yadurukum ufin lakum uf baa kalimatu zajr oo uu ku diidan yahay waxay caabudayaan iyo iyagaba ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah ilaahay sokodii idinka iyo waxaad caabudaysaan uf baa loogu yiri afalaa tacqiluun war miyaydan caqli lahayn ha caqli dadkaan ceraystay ya kuhuulka waaweyn war intee sinaad soo noolayday ma waxaan aad qorteen waxaan ayaad caabudaysaan ya aad ba runtii uga xanaaqin maxay yidhaaheen qaaluu xariquuh wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin guba ayaa layidhi ninkan ilaahyadiina caayaya eeg waxay isu dardaarmayaan waxay isku dhiirigelinayaan ninkii wanaagga iyo khayrka u horseedayey ya ilaahooda ku xirayay wanaagooda adduunyo iskii aakhiro ya ayaa waxay leeyihiin hal gubo ninkan haddaad u gargaari ilaahyadiina haddaad sidaa yeelaysaan maxaa la sameeyey marka waa la xirxiray runtii meel dheerna waa la saaray qaar waxaa leedaha manjaniiq baa lagu xiray qaarna meel dheer baa maaragtay la saaray dab intaasoo dee waktigaa la shidayay aada u kulul ayaa la rabaa in lagu rido ninkii oo xirxiran ya ayaa wuxuu eegayaa samaduu eegayaa athiqatu fi fi waqti azamaat ha soo cimaankeena ma in lagu kalsoonaado alle waktiga ay kuugu daran tahay waktiga adduunyadu kuugu culus tahay maanta maalin ay uga culus tahay nabiy ibraahim miyuu jiraa waxaa ka soo horjeeda waa keligii waxaa ka soo horjeeda inta uunka markaa ku nool awoodna way u uleeyihiinoo waa ka la gubi rabo dabka loo shidayo maanta yuu cuskadaa ii sheega ya yuu cuskadaa maanta haduu dhihi laha ka oran nabiy llahi nabiyada ka horeeyey nabiy llahi aadamo aabbahay aadamo sida dadkeena marka yaro kufaanba sheekh hebelo ay u dhahaan sheekh hebelo ay u dhahaan ilahi baan ku dhaariye ya dad dhintay oo adiga kaaga baahan inaad u duceysay bal qur'aankii iyo sunadii ku dhahayo u ducee ha u ducee aday wax kaaga baahan yihiin adiga ka awood badan camalkoodii wuu go-ay ha wuu go-ay adiga laakiin maanta wuu socdaa camalkaaga tajaddud u ducoo baa lagu yidhi adiga ku baahan yihiin markaad qof dhintay aad wax ka baryaysidoo wax isii waxay anfac leedahay aboor wax ka waayey away allihii noola ee aan dhimanaynin allihii allaha dhahaya ujiibu dacwata daaci idaa dacaan aaway saynu dhexalkii rasuulka uga fogaanay eega ilahay baanu ku dhaariye marka barnaamijkeenu waa dhaxalkii rasuulka suuban sal allahu alayh wasalam ku saliya rasuulkiine nabiyullaahi ibraahim eeg samaduu eegayaa markiiba eeg samaawaadka khalaa'iqdii khalaa'iqda ugu waaweyneed annaga ducafaynu nahaye ilaahay uu yidhi khalaaiqda ugu waaweyn waa samaawaadka toddobadaa dhulalka toddobadaa buurihii malaa'igihii ayaa ilaahay markiiba u dhawaaqaya haddii maanta ninkaa dartaa waa loo gubaayaa gadaashii wax ku caabudaa la weynaya allow ilaahay muxuu yihi waa ogahay waa ogahay hadduu laakiin idinka wax idin weydiisto gargaar idinka dalba u gargaara ma u gargaari karaan ya waa samaawaadka iyo dhulalka buuraha malaa'igaha awooddale aada ogtihiin ma u gargaari karaan wax ma uga qaban karaan ka waran qof dhintay marka qof xataa nafsadii cishan waaye nafsadiisii cishan waayey malag yar intuu u yimid ka qaadaaya asban canhu uga qaadaaya hadduu awood leeyahay nafsadiisu wuu noolaan lahaa soo maaha ha ku kalsoonaada marka watawakal cala alxayi aladi laa yamuut allaha saarta ha ilaawina allaha addoon yaroo dhintay daraad la abuuray ya daraad la abuuray oo xoogaho nool maantana dhimanaya waxba maaragtay haka doonina waxba wallahi waad ku daalaysaa allaha nool noloshiisuna kaamilka ay tahay allahas ku dadaala muxuu yihi nabiyullaahi ibraahim sida tafaasiirta ay soo maaragtay inoo sheegaayaan samaduu eegaayaa isagoo xirxiran markaasu wuxuu dhahayaa ilaahow keligaa baad ku tahay samada anigana keligay baan ku ahay dhulka mu'min kalama joogo markaa haddii maanta la idilo dib dambe dhulkaa laguu caabudi maayo xasbiya allahu wa nicma alwakiil waxaa igu filan xasbii allah meel weyn buu cuskaday soo maaha awood eeg waa taasaay xasbiya allah xasbiya allahu wa nicma alwakiil qof wakiil laga dhigto oo nolosheenna aynu u wakiilano badbaadadeenu aynu u wakiilanno ya allaa ugu nicmo badan allahu akbar markii uu sidaa yiri ilaahay miyuu ka ka daahayaa qulnaa yaa naaru kunii barda wasalaama calaa ibraahim allah waxaanu nidhi naarti intaanu la hadalnay naar yahay u noqo ibraahim alayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam qabow uqabo u noqo oo haddana nabadgelyo leh haddii qabo uu ku ekaan lahaa dhagaxuu noqon lahaa l qabow u dhiman lahaa zamhariiro ilaa qabowga waa qayb kamid a ah cadaabka aakhiro ha wasalaaman ayaa loogu dari ayaa loogu daray nabadgeli baa layihi haddana markiiba eeg dabkii waxaa lagu leeyahay wuxuu ka gooyey dabkii ay ku dhibi rabeen ayaa anfacaad u noqdo wax u taray xarkihii ayuu ka jaray beer janaada looga dhigay iyaga maxay u arkaan dab ayay u arkaan wax gubaaya laakiin isagana xagguu ku dhex jiraa waa ka mar dambe uu ka sheekeynay oo uu leeyahay ayaamihii aan ku dhex jiray dabka waa maalmihii iigu anfacaada badnaa iigu khayrka badnaa allah waa kaasa marka waxaad fahmaysaa addoontii allay waxa lagu leeyahay ya tala saaro allaha awooda leh khayrkaagaa la doonayaa adduunkan dhibka badan dhibkiis inaadan arkin baa la doonaya inaad nicmaysatid noloshaadoo dhan baa la doonayaa ya marka dhigt ha u raaricinin calmaaniyiintan dadkan maarata maangaabka ah hunguri raaca ah caada ah dhuuni raaca ah ee meelahan kaniisadaha intay tagaan ya ma aragtaaye dee social mediaha ilaahayna nool waa ciisa dhahaya been bay sheegaayaan ciisena ma aha ilaah nool ciise isagaa dhahaya addoon ilaahay ayaan ahay ah, marka taas waxay ahayd qisada nabiyullahi ibraahim ukaale haddana xaaskiisii haajar ukaalaya waxaad ogsoon tihiin nabiyullahi ibrahim xaas horu lahaa oo la yidhaahdo sara masr ayay in badan ku xoogaho ku noolaayeen way ka tageen filistiin ayay u tageen filistiin markaa intaanay aadin filistiin waxaa dhacday waayelna way ahayd boqorkii markaa waddanka oo jabbaar ahaa dictator ahaa nin madax adag ahaa ayaa xoogaha qisa ka dhexdhacaysa saara inuu xoogaha farxumeeyo doonaya qisadu way dheereed waad wada taqaanaan marka ilaahay baa ka qabanaya markaa wuxuu u hadiyeynaya inuu dhiba iska daaye yay tala saaratay mu'minad bay ahayde allah subxaanah wuu ka kaafiyey alaysa allahu alaysa allahu bikaafin cabdah ilahay miyuuna addoonkiisa kaafinin ilaahay bay ka magan gashay ilaahay dhagax buu ka dhigay ninkii wuu ka qabtay waa mar koowaad waa mar labaad waa mar saddexaad wuxuu yihi shaydaantan aliga kaxeeya iga fogeeya haajaro ayuu sii siiyey marka haajar iyo sara iyo nabiyullahi ibraahim waxay aadeen filistiin gabar aad u wanaagsan bay ahayd way islaamaysaa markii dambe kadibna wuxuu guursanayaa saaran oo ku daraysa xaaska weyne iyadu ma ayan dhalaynin waxna ma ayan dhalin dana way tahay way quusatay caqiimna way ahay ma dhalaysa waxay ku daraysaa gabadhan wanaagsan oo ay runtii ku aragtay wanaag haajar labsadeeda maray ka sheekeynaysa waxay leedahay inta adduunka aan insaan la macaamilayay saara igu fiicneed saaxiibaday ila noqotay akhlaaqdeeda saara waxaan u dhiga ma laha ayay leedahay waxaasoo dhan waa khuluq waa dhaxal rasuul gabdhihiina markaad wanaag dhexdiina isku aragtaan isku ixtiraamtaan isku sheegtaan mise isxasadaan yah waa la gabarna uma ogolo walaasheed khayr iyadaa isla doonaysa inay noqoto tan ugu fiican tan ugu horeysa tan ugu quruxda badan tan tan tan tan laakiin eeg saarana waxay ammaanaysaa haajar waxaynu ku daraysaa odageeda ibraahim waxay leedahay gabar ka wanaagsan maadan guursateene anigu waa waan quustay waxna kuuma dhalaayo waan weynaaday gabadhaanaan kugu darayaa guurso haajarna saaray ka sheekaynaysaa oo ay leedahay insaanka noloshayda insaan ka wanaagsan ka maaragtaay naxariis badan noloshayda ma soo gelin aan saara ka ahay allahu akbar waa dhaxal aynu ilownay soo maaha dhaxalka weyn waxay madrasadu inu xusuusinaysa marka maxaa muxuu sameeyey wuxuu samaynayaa haajaruu kaxaynayaa waxay u leedahay oo ay u dhashay wiil yaroo m muluq ah radiic ah, la yidhaahdo ismaaciil alayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam intuu geynayaa fi waadin gayra di zarc cinda baytika almuxaram waa guri ku yaal saxaraha jaziirat lcarab maka kacbada agteeduu wallahi waa dhul saxaro ah waa dhul aan la deganeen biyo iibaad ma leh maxay wataan in yaroo biyo ah oo buraashad waxaas uu ku wado iyo xabaad timir ah waa timir yaroo la tarin karaayo xabaad gabadhii iyo cunugeedoo markaa nuujinaysa ayuu saxaraha uga tagayaa laa ilaaha ila allah halaqaa cuni karaaya biyahan i kan hadday ka dhamaadaan wallaahi cer kaa fog dhul kaa fog male macayn kale laakin eeg athiqatu fi llah fi waqt alazamaat ilaahay bay ku kala soon tahay ma kula tahay nin caaqil ah bal aad og tihiin qisada haddayna soo qaadanayni asnaamta dadkii uga soo dhex baxay ilaahayse ku xiran khaliilullah in uu dayacayo xilkii iyo mas-uuliyadii zawjnimo ee la saaray ma tahay laakiin mxuu muxuu ku socdaa amar ilaahay yaa xilka zawjinimada saaray alle yaa waajibaadka saaray alle yaa xaqa dushiisa saaray alle haddana amarkii alluu ku socdaa halkaasuu gee geebaa la yidhi adiga waxba kaama gelinayo laakiin ma ogsoona haajar ha ma ogsoona halkaasaa looga soo tegayaa way yaabaysaa marka waay kas wuna ka soo tegayaa markaasay kasoo daba ordaysaa yaa ibraahim xaggeed nooga tegaysaa ma meeshaana meel magaaladii baad iga soo kaxaysa saxaraad i keentay aniga iyo wiilkayga radiica ah yaa noo maciin ah markaasay ka daba qaylisay xataa eeg ma soo eegaaya ma ogola laakiin makibir baa wallahi mayay ugu ooyaaya wallahi uurkiisa murug baa ka buuxda muxuu diidayaa eeg labaa isu garab taalla laba daran kala dooro amarkii ilaahay oo la yiri gee oo ka soo noqo hawl ka weyn baa lagu dirayaaye iyo waxaa isu garab yaalla mas-uuliyaddiisii reerka wuuna ogsoon yahay runtii inaanay dayacmaynin laakiin muxuu u fiirin layahay wuxuu u fiirin layahay dee wuxuu arkayaa arrinka annaga xaggeena faalxumada ah hooyo miskiina ah, daciif ah xaaskaagii shariikatulxayaa wiilkaagii quratu caynka ahaa oo weliba daweyn adigoo aad bu u weynaa nabiyullahi ibraahim loogu dhalay inuu maanta halkaa kaga tago gabadhiio calaacalaysa yaa ibraahim xaggeed nooga tegaysaa xoogaha in caatifa caaطifo insaani ah ya in uu qaado oo uu markaa ibliiska u qurxiyo oo uu ku ilaawo amarka ilaahay waa qayb runtii ka mid a ah dacwada arrinkaas la socdo amar iyo ilaahay iyo caatifo ilmahaaga hadday isugu kaa darmaan tee dooranaysaa marka ilaahay waxaad u dooranaysaa waa ilaahay aan soo baranay ee awoodda badnaa adigana daciif baa tahay haddaad allihii awoodda badnaa ka tagtid ilmahaas oo daciifa iyo adigoo daciifa waad wada dhimanaysaan un aakharina waa lagu cadaabaya soo ma marka waa inaad cuskataa allaha awoodda leh markaasuu kasoo tegaya horta wuxuu leeyahay ilaahay waxay leedahay iyadaa dhahaysaa allahu aladi amaraka bi inaad halkana keentid saxaraha magaaladii camirneed iyo dadkii ehelkii naga soo bixisid saxarahana keentid oo aad nooga tagtid baad la-aan biyo la-aan allahu aladii amaraka bi hada ma ilaah baa ku amray haabuu leeyahay tawfiiqda waa iyadana ilaahay waafijiyey xaqii baa ilahay carabkeeda ku duway haabuu yiri ilaah haa i amray geesi buu noqday xoogaa hadda markaasay tiri iska bax idan lan yu lan yudayicunaa lan yudayicanaa ilaahayna ma ya lan yudayicanaa na dayici maayo iska teg tiri marka allahu akbar ilaahay qalbigeedii waa sugay carabkeediina kelmadii xaqa aheyd buu ku sugay ilahay waxaan ka baryayaa qalbigeena iyo carabkeena sida gabadha haajar inuu ilaahay annagana xaqa ugu sugo khaasatana gabdhaheenna addoommada ah in ilaahay carabkooda iyo qalbigooda xaqa ugu sugo markaasuu intuu baxa eeg sidaa uga tegi maaye buurta dhinaceeda intuu istaagu gacmaha kor u taagayaa maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay ducadu inay tahay silaaxu lmu'min ha hubka qofka mu'minka ah haddaad rabtid in aad wax walba in aad heshid ya isku qalabee qalabka la yihaahdo ducada hubka la yihaahdo ducada waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan markaasuu gacmaha kor u taagaa muxuu leeyahay rabbana inii askantu min duriyati biwaadin gayra dii zarcin عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدتهم من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله إلى هور هركيجي ذريتيجي حاسكيجي شريكة الحياة qalbigaygii ya ilmihii aan ku qabowsanaayey anoo da-ah aan dhalay ilaahow anoo amarkaaga raacaya waxaan dejiyey biwaadin gayri di zarcin waadi ya aanan lahayn zarci saxraa ah baad i biyo midnaba ogamaanan soo tegin waxaan u dejiyey halkan oo weliba gurigaaga agtiisa waxaan u dejiyey liyuqiimu salaa laa ilaha ila inay salaada ogaan halkan inay ku cibaadaystaan liyuqiimu salaa maxaa wacay salaada irzaaq bay keentaa salaada way ilaalisaa an can alfaxshaai walmunkar iyadaa ku dhowraysa wastaciinuu bisabri wasalaa sabr iyo salaad kaalmaysta mar walbo aada wax u baahan tihiin eeg waxa isku aadaya faqiihad bay ahayd mu'minka daa'iman waxaa la rabaa inuu sidan ahaado fatin inuu ahaado inuu caqligiisu sarreeyo muslimku wuu sareeyaa lagama sareeyo maxaa keenay marka ilahay baan ku dhaarisay dhaxalka aynu ilowna eeg innagoo muslimiina daa'iman inaynu liidano inaynu hoosayno maxaa keenay maxaa keenay xataa dharkeeni inaan ku kalsoonaan weyno qaabkii aynu dharka u qaadan lahayn xataa inaan garaweyno maxaa keenay ya maxay gaalo inoo hogaaminaysaa ilahay baa ku dhaariye xataa waxaan cawradii ku asturi lahayn ammaanadii ku asturi lahayn maxaan u garan weynay maxaan u qaadan la'nahay aynu uga tagnay dhaxalka gaal iyo gaalweeke munaafiq maxaanu uga qaadanaynaa maxay inoogu tolaayaan oo inoo tusaayaan ma dhaxalka inaan ilowno ma aragtan inaan fogaanay aan isqabano ilaahay rushdigeena hainoo soo celiyo diintana hainoo soo celiyo a liyuqiimu salaa rasuulkeena eeg sala allahu alayhi wasalam markii uu tegay madiina wixii ugu horeeyey ee u dhisay muxuu ahaa masaajid yuu dejiyey meesha xaaskiisi sawda ee u sitay umunaa sawda iyo umunaa caaisha oo yarayd markaa xagguu dejiyey guriga ilaahay intuu u dhisuu ag dejiyey muxuu u dejinayaa liyuqiimu salaa inay ogaan diinta salaadda inay ogaan wallahi inaanu qasri udhisin wuuna awooday inuu qasri udhiso madiine oo dhan gaalkooda iyo maaragta muminkooda ayaa diyaar u ahaa daardahabaa loo dhisi lahaa haddii la doono rasuulka iyo xaasiskiisa laakiin guri buu u dhisay ilaahay siduu aabihii ibraahim alayhi waalaa nabiyina salaatu wasalaam u beytka agtiisa u dejiyay xaaskiisii qaaligaha iyo duriyadiisii rasuulkana duriyadiisa ilmihii yaryaraa ee watay sawda ay u haysay khadiija ay u dhashay umuna khadiija radia allahu canha o ardaaha iyo caaisha xaaskiisii qaaliga ahayd xagguu dejiyey gurigii ilaahay agtiisa liyuqiimu salaa waa salaada aynu dayacnay weeyaan walaalyaalka iyadaa yaanaan kusii dheeraan marka waa kaa afidata min annaasi tahwi ilayhim ilaahow wuxuu yihi dad badan u keen ehel qaraabo u keen ilaahow u keen ummadda qalbigooda halkan indhahooda tus ilaahow soo deji soo camir warzuqhum min athamaraati lacalahum yashkuruun cuno iyo miro iyo irzaaq wanaagsano ayibaha xalaal ah ku irzaaq lacalahum yashkuruun way kugu shukrinayaan allahu akbar eeg ilaahay baa idinku dhaariye markaa kadib maxaa dhacay markiiba dhowr beri kadibba biyihii timirtu ka dhamaadeen wiilkii ooyaya oo au maaragtay xataa uu naasihii ka waayay caano iyadoo ooman tahay gaajaysan tahay wiilkii ooyayo lugaha dhulkuu ku garaacayo waa hooyo miyay hayn kartaa wiilkeedoo dhimanaya markaasay orod halkaas buurtaas fuul safa ka orodo halka hadana fuul marwa markaasay armay hadana xagga wax ka bidhaama ama xagga safar ka aragta say u ordaysay u ordaysay usii ordaysay todoba iyo toddoba eega ilaah baan ku dhaariyey ya markaasaa waxay arkaysaa biyihii iscunuga meeshuu ooynayay gaajada lugaha uu ku garaacay biyihii oo zam zam zam zam zam zam allahu akbar maxaa keenay e xataa ilaa qiyaami saaca orodkii ay ordaysay biyihii meeshii maaragtay waa aathaartii raadkii ay maraysay gabadhaa barakaysan ee ku kalsoonaatay ilaaheeda tala saaratay ilaaheeda eeg miraha kalsoonida iyo maaragtaaye tawakulka miraheedii cibaada loo bedelay oo laga dhigay ilaa qiyaami saaca maxay ku heshay waa kalsoonidii soo ma rabtid kalsoonida aada ilaahay ku kalsoon tahay ama aad tala saaranaysid dhaxalkaa aad ilaalinaysid waa dhaxale aada ilaalinaysid in miraheeda keligaa maahane duriyadaada laga yaabee markay ugu taagta daran yihiin oo ay ku jiqaayaan oo ay ku nuugaayaan in aad ka tagtid laga yaabo inuu ilaahay gadaashaa ku dhowro miyaaban rabin waa rabtaan kulligii marka ilaaliya dhaxalkaas waa in la ilaaliyaa dhaxalkaa waa in aad iyo aad loo ilaaliyaa ilahay waxaan idinkaga baryayaa walaalayaal ilahay waxaan idinkaga baryayaa kuwii inaga oo dhan inooga baryaa ummadeena soomaaliyeed meel walbo ay joogto intiinaan maanta iyo hor fadhida dumarka ah iyo inta shaashada iga eegeystaba kuwii ilaaliya dhaxalkaa ilaahay ha inaga yeelo kuwii maalinkay ugu taagta daran yihiin maahane mar walba tala saarta alle ilaahay ha inaga yeelo kuwa maaragtaay ku kalsoonaada alle allah inaga yeelo kuwa ilaahooda awoodda awoodale isku xoojiya allah inaga yeelo dac basmatak waxaa lagaa rabaa waari maysida war ha kaa haro gabar walba waa inay khuluq nooleysaa sidaan haddaa idin sheegayay xalaqadeena caawa xalaqadeena maanta inta ayaan kusoo gabagabaynayaa goobta aan kala soo hadlayaana waa madrasatu moxamed meesha ay joogtaa maantana waa nairobi islii oo ah eh, waddankan kenya gaar ahaan goobtu waa madrasada madrasatu sharqi afriqiya lidarasaat alislaamiya oo sidan idiin soo sheegay hore culimo runtii rabbaaniyiin ah muahiliin ah ummadana runtii kuleh maaragtayay magac iyo xushmad kuleh maaragtay ay ku ay gacanta ku hayaan intaa ayaan runtii idinkaga tegayaa astawdicukum allah aladi laa tadicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat ullah نحيي فينا الآمال نزرع قيام